mawduucun lidalaalati calaa zamaan waa ism loo dejiyey zaman inuu tuso asalka sidaasaa loo dejiyey waa ismu mawduucu lidalaalati cala zamaan waa ism loo dejiyey inuu zaman tuso kadibaa macnahan shardiga dhexda laga gelshay mataa waa zaman wa mihaalu mataa mataa mihaalkeedii qowluka waa hadalkaa tidhaahdoo kale mataa taltafid markii aad milicsato ama aad fiirido ilaa waajibika waajibkaaga ilaahay ku saaray tanal waxaad gaaraydaa ridaa rabbika rabbiga raalli ahaanshadiisa daad milicsato ama aad fiirido waajibka alla ku saaray oo aad gudato waxaad gaaraydaa ridaha rabbiga maxalushaahidku wuxuu yahay taltafid oo laba ficil jasmiday waxaan rabaa mataa oo laba ficil jasmiday ficilkii koobaad waa taltafid ficilkii labaadna waa tanal laba ficila jasmiday mataa ismu shardin jaazimin yegzimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahaanii jawaabuhu wa jazaa'uhu mabniy calى الsukuni fii maxali naصbi calى الdarfiyaةi الzamaniya wa darfu mutacaliq bitaltafid waa ismu shardi laba ficilay jasmine midka hore waa ficlu shardi waa taltafid midka labaad waa jawaabu shardi waa tanal mataada laftirkeeduna waa darfu zamaan oo mabni ah maxalkaa laga nasbina waxayna ku tacalluqee ficlu shardiga mataa ismu shardin jaazimin yجzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waثaani jawaabuhu wajazaؤuhu mabniyu calى sukuni fii maxali naصbi calى darfiyati zamaniya wa darfu mutacaliq bitaltafid taltafid ficlu shardi majzuumu bimataa wa calaamatu jasmihi asukunu wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta ilaa waajibika ilaa xarfu jarin mabniyin calىa sukuni laa maxala lahu min alcraab waajibi ism majruur bilaa wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fii akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bitaltafid waajibi mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi tanal jawaab shardi majzuumu bimataa wa calaamatu jasmihi asukunu wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta ridaa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi farxaة muqadaraة calى اlأlifi manac min duhuri atacadur ridaa mudaaf rabi mudaaf ilayhi majruur wa calaamaة jari kasraة ظaahiraة fii aakhirihi rabi mudaaf olkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi maxalshaahidku wa isimkaas mataa ah laba ficil ayuu jasmiyey midkii koobaad waa ficlu shardi waa taltafid midka labaadna waa tanal oo waa jawaabu shardigii tanal waxaad gaaraydaa ridaa rabbika aan ku celino tanal jawaabu shardi majzuumun bimata wa calaamatu jasmihi asukunu wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta ridaa mafcul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuurihaa atacadur ridaa mudaaf rabi mudaaf ile majruur wa calaamatu jari kasraة ظaahiraة fii akhirihi rabi mudaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi wa qowlu shaaciri waa mihaal kale iyo shaacirkii qowlkiisii ou yidhi ana bnu jalaa ana aniga ibnu jalaa ninkii jala la dhihi jiray wiilkiisiyaan ahay wadallaacu hanaaya taagaga meelaha sare kii koridda badnaa wiilkiisii ayaan ahay mataa adcil cimaamata cimaamadda markaan dhigo oo aan dejiyo tacrifuunii waad igara doontaan ana aniga ibnu jalaa ina jalaan ahay oo ninkii jalaa la dhihi jiray wiilkiisii ayaan ahay wadallaacu hanaaya meelaha taagaga ah ama meelaha sare midkii koridda badnaa meelaha laga cabsado taaga ah oo markaad korto cadowgu ku arkaa midkii kori jiroon isagu cabsan jirin kiiyaa i idhalayoo wiilkiisa ahay mataa adcil cimaama mataa waktigii adac ay ahayd asalkeedu adacil cimaamata cimaamadda marka aan dhigoon madaxayga ka wareejiyo tacrifuuni markaasaad i gara doontaan ana damiiru rafcin munfasilu mubtadaun mabniyu calى sukuuni fii maxali rafcin bnu khabaru mubtadey marfuucu bilmubtadey wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi ibnu mudaaf jalaa mudaaf ilayhi majruur وcلاaمة jri ksرة مqdرة عalى الألف mنca min ظهوuriha التacadr وضلاac alwaaw xرف caطفin ضلاac macطوف عalى jlى والمacطوف عalى المجrوuri وضلاaci an ln وضلاaci alwaaw xرف caطفin ضلاaci macطوف عalى jlى والمacطوف عalى المجrوuri مجrوur وcلاaمة jri ksرة ظاahiرة في akhirihi ضلاaci مضاaف afanaayaa mudaaf ilay majruur wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlfi manac min duhuri atacadur macalshaydku waa halkan mataa ismu shardin jaazimin yجzimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahani jawaabuhu wajazaؤuhu mabniy calى الsukuni fii maxali naصbi calى darfiyati zamaniyati wa darfu mutacaliq badac aضع فicل شharد مجزuم بmtى وعaلاaمaة جسمihi السكون وxurika بالكسرة تkخلصا من التقاء ساkنين وفاaعل alcimaamata mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi tacrifuu jawaab shardi majzuumu bimata wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni waa afcaal khams wa calaamatu jasmi xadfu nuun liannahu min alafcaali khams maa naaba fiihi xadfun can isukuun wa waaw ljamaacati damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil ni anuunu lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniyn calى sukuni fi maaa nas mafcuul bih maclshaahidka waxay tahay mataa oo laba ficil jasmiday adac iyo tacrifu fidka horeeto waa ficil aan waxba la xariirsan oo saxiix aakhira sukuuna lagu jasmiyey kan dambena waa afcaal khamsa xadfu nuun ayaa lagu jasmiyey wa mihaalu ayaana ayaana mihaalkeedii qowluka waa hadalkaaga aad tidhaahdo ayaana waqtigii talqani aad ila kulanto ukrimka waa ku karaamaynaa ayaana waxay ka mid tahay asmaada labada ficil jasmida oo laysku waafaqsan yahay isimnimadooda waana darfu zamaan sidii mataa ay u ahayd darfu zamaan ayaanaduna waa darfu zamaan laba ficilay jasmida laba ficil midka hore waa ficlu shardi kan labaadna waa jawaabu hadda misaalkan ayaana talqanii ukrimka talqa waa ficlu shardigii waa la jasmiyey ficil muctalaakhira ayuu ahaa calaamad jasmihiisu waa xadfu xarfilcila oo alifta ah ukrimna waa ficil saxiixulaakhira oo waxba la xariirsan calaamad jasmihiisu waa sukuunka marka laba ficila jasmina ayaana ayaana waqtigii aad ila kulanto ukrimka waa ku karaamaynaa ayaama ayaana ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alأwl ficlu shardi wاثaani jawaabuhu wajazaؤuhu mabniy calى اlfatxi fii maxali naصbi calى darfiyati zamaniya wa darfu mutacaliq bitalqa talqa ficlu shardi majzuum bayaana wacalaamaةu jasmihi xadfu xarfi اlcilati wahiy اlأlifu alfatxaةu qablaha daliil calayha لأnna alfatxata ukt اlأlifi وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت ني النور للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أكرم جواب شرط مجزوم بأيانا وعلامة جسم السكون وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا فعل مضارع مس لgu bilowday kaafta والكاف ضمير متصل mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu bihi maxalushaahidku wuxuu yahay ayaana oo laba ficil jasmiday midkii hore waa talqa calaamu jasmihiisu waa xadfu xarfi lcila maxaa yeelay waa ficil muctalaakhira ukrimna waa jawaab shardigii inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garana waa sukuun maxaa yeele waa ficil saxiixulaakira iyo wa qowlu shaacir shaacirkii qowlkiis oo uu yidhi fayaana maa waqtigii tacdil ay leexato bihi ay fiihi waqtigaas dhexdiisa arriixu dabayshu tanzili way degaydaa sabeentaasu sabeenuu ka sheekaynaya idinacjatu lgaraa sabeentii oo wejiga caddeen kaanad biqafratin dhul cidlaa markay joogto faayaana maa tacdil waktigii ay la leexato bihi waktiga الريح dabayshu تنزلي way degaysaa فأyاana فأyاana فأyاana الفاء waaقعaة في jawaabi شharد iska leeda oo idaa ka horeeday idaadaasay jawaabkeedii dhacday فdu الفاء waaقعaة في jawaab شharد waxaa kaloo la yidhahda الفاء raabidaة للjawaab aad la yidhah ayaana ismu shardi jaazimi yجzimu ficlayni alأwl ficlu shardi wثani jawaabuhu wajazaaؤuhu mabniy calى اfatxi fii maxali naصbi calى darfiyati zamaniya wa darfu mutacaliq bitacdil maa zaaida iska leeda maadaas waa zaaida maadaas waa zaa'ida asmaa shardiga iyo xurufu shardiga labadaba way gashaa gobol ka mida waa gashaa gobol ma gasho gobolna waa jaais inay gashana waa dhacdaa inaysan gelinna waa dhacdaa marka zaaida iska leeda ma zaaidatu mabniina calaa sukun la maxala min axraab tacdil ficlu shardi majzuumun biyaana wa calaamatu jasmi asukunu bihi albaa xarfu jarin walhaau damiiru muttasilu mabniin cala alkasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajhuur mutacaliqan bitacdil الriixu faacilu tacdil faacilka waa kaas marfuuc wa calaamaةu rafci damat daahiraة fi akhirihi tnzil jawaabu shardi majzuum بأyاana وcalaamaة jsmi الsukun وxurika bاkasrati لdaruuraةi الشhicri aad leeda وxurika bاlkasrati لdaruuraةi الشhicr gabayga dartiis ah loo saaray kasrada ee tanzil wey macalshaadku waxay tahay ayaana oo jasmiday laba ficil midka hore waa tacdil calaamad jasmihiisuna waa sukuun midka labaadna waa tanzil calaamad jasmihiisuna waa sukuun laakiin waxaa loo xarakeeyey lidaruurati shicri wa mihaalu aynama aynama mihaalkeedii ayaana marka waa iyo waxaan soo sheegnay ayada dafu zamaana loo deji oo waxaan nidhi ayaana waa smu mawduucu lidalaalati cala zamaan waa smu mawduucun lidalaalati cala zamaan sidii mataaba aan u soo niri waa ismun mawduucun lidalaalati cala zamaan labadaas markaa zaman ay tusaayeen ka soo soco waa miaalu aynama aynama way ka duwan tahay labadii ka horreyday ayadu waa ismun mawduucun lidalaalati cala makaan makaana loo deji waa sm mawduuq lidalaalati cala makaan eyna iyada makaan inay tusaa loo dejiyo waa sm mawduuq lidalaalati cala makaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso wa miaalu aynama aynamaa miaalkeedu qowluka waa qowlkaaga aad tidhaahdo aynamaa meel alla meeshii tatawajah aad u jihaysato talqa waxaad la kulmaydaa sadiiqan saaxiib aynamaa meel alla meeshii tatawajah aad u jihaysatood aado talqa waxaad la kulmaydaa sadiiqan aynamaa ayna ismu shardi ayna keligeed way ismu shardigu maadu waa zaa'idadii oo hadda ayaana la socotay oo kale ayaana tii la socoto oo kale wey marka ayna ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni ala walu ficlu shardin waani jawaab wa jazaaؤhu mabniyu calى اfatxi fii maxali naصbin calى darfiyati اmakaniya calى darfiyati almakaniya labadii hore maxaan dhahaynay calى darfiyati الzamaniya sidaasaan dhahayna وضرف متacaliq bتتwجه aad leeda maadana زاaئdaة مبنiي عalى سkون laa محل min اعراab تتwجه فعل شhرط مجزوم بأين وعلاaمة جسم السكون وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت تلقى جواب شhرط مجزوم بأين وعلاaمة جسم xdف xرف العلة وهي الألف الفتحة قبلها dليل عليها لأن الفرحة أkت الألف وفاaعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت صديقا مفعول به منصوب وعلاaمة نصب فرحة ظاaهرة في آخره معرفاadku waa مaحay أين oo laba فعل جسمiday فعل شharطigi waa تتوجه علاaمة جسمhiisu waa سكون مaxaa yeele waa فعل صحيiح الآkر ah جawaaب شharطigiina waa تلقى تلقى inuu جسمisan yahay calaamadiisu waa maxay xadfu xarfi اcila maxaa dhacay waa ficil muctalاakir ah iyo wa qowluhu tacaalى aynamaa meel alla meeshii yuwajih uu u jeed yuwajih haada horaa reeban oo sukunsan haada dambena waa mafcuul bihi ficilka waa damiirka aynamaa meel alla meeshii yuwajih uu u jiheeyo laa yأti kala imaama bkhayrin ayna ismu shardi jaazimin yجzimu ficlayni الأول فعل شرط وثاني جواب وجزاء مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية وظرف متعلق بوجه ما قرآنك محامري لما يرى زائد maxaa leenahay صلة ما شاء الله ما صلة مبني على سكون لا محل لها من الإعراب يوجه فعل شرط مجزوم بأين وعلامة جسم السكون وفاacل ضمير مستطر jawاaزا تقدير هو يعuud huw iska dhe huw iska dhe qرaankii ka horey u laabana mnk hاada la socota wlhaa ضمير متصل مبني عalى ضم في محaل نصب مفعول bه لا ناaفyة iska dhe مبني عalى سكون لا محل لha من اعراب يأتي فعل شرط مجزوم بأين وعلاaمة جسمه xadف حرف العلة وهي الyاء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة اkتبya وفاaعل ضمير مستر جواaز تقدير هو بخyر الباء حرف جر خyر اسم مجرور بالباء وعلاaمة جره كسرة ظاaهرة في آخره الجار والمجرور متعلقاaن بيأتي معلفeedku waa مaحay ayna oo laba ficil jasmiday kii koobaad waa yuwajih calaama jasmihiisu waa sukuun maxaa yeelay waa ficil saxulaakhira kan labaadna waa ya'ti calaama jasmihiisu waa maxay xaadifu xarficilla maxaa yeelay waa ficil muctalulaakhir waa qowluhu iyo ilaahay qowlkiisa wey misaalkii aynamaa meel alla meeshii takuunu aad ku sugnaataan yudrigkum waa idin haleelaya almowtu geeridu meel alla meeshaad joogtaan mowtku waynu kugu imaan aynamaa meel alla meeshii yud aynamaa meel alla meeshii takuunu aad ku sugnaataan yudrikkumulmowtu yudrik kaafka hore uu ficilku ku eegaya kumtuna waa mafcuulu bihgii yudrikkum waxaynin haleelaya almowtu ayna ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin wahaani jawaabu wajazau mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati makaaniya وظرف متacلق بتkun maصiرة مبنiي عalى سkون لا محل من اعراب تkun waa فعل شhardigii waa فعل خمس تkun فعل شharد مجزوم بأyn وعلاaمة جزمه xdف النuن لأنa من أفعال خمسة وwaaw الجaماعaةi waxaa tiha وهuوa متصرف فعلkan تkun وهiy متصرفة min kاana ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وwaaw الجaماعaةi اسم تkun ilaa booskii faacilku jooga isimka kaana booskii faacilku jooga marka waxaa leedahay wawaawljamaacati ismu takuun mabniyu calى sukuni fii maxali rafcin maxalka ka rafci yudrig jawaabu shardi majzuumu byna wacalaamatu jasmi asukunu wاlkaafu damiir mutaصil mabniyu calى dami fii maxali naصb mafcul bihi muqadam mafcul bihi muqadam wlmiimu calaamad jamci dukuur almowtu ismu waxaa tidhaha almowtu faacil mudrik marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakidi maxalshaahidku waa ayna oo laba ficil jasmiday kii koobaad waa takuunu wa afcaal khamsa calaamatu jasmaha lagu garana waa xadfu nuun yudrig kii labaad waa jawaabu shardi yudrig weeye calaamajasmihiisu waa sukuun aynmaa takunu yudrikkum اmowtu ayna ismu shardi jaazimu yجzimu ficlayni alأwl ficl shardi wثani jawaabu wajazaaؤuhu mabniy calى اfatxi fii maxal naصbin calى darfiyati اmakaaniya aaway khabarkii takunu waa aynada laftirkeeda aynadaan hormartay laftirkeeda wey kabarkii aynadaas laftirkeeda aa laga dhigaa laleeyahay waa kabarkii oo mutaqadim ah weeye aynada laftirkeeda aan ka dhigaynaa khabarkii oo mutaqadima oo hor ayaan ka dhigaynaa soo ma jeedin marka khabarkii aawey haddaad tiraahdo waxaa lgu leeya aynada wey marka waa caddaatiso ma ahan waay wa mihaalu xayuma xayuma iyadu xay aheed xayuma waxaa tidhaa waa ismun mawduucu lidalaalati cala almakaan xayu waa maxay waa sm mawduuc lidalaalati calى makaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso sida eyna makaan ay u tusto xayfuna makaanay tustaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso wa miaalu xayumaa qowlu shaacir weeye xayumaa meel alla meeshii tastaqim aad toosnaato yuqadir laka allaahu allah wuxuu kuu qadarayaa najaaxan guul fii gaabiri اlsmaani zamanyaalka soo socda zamanyaalka soo socduu kuu qadaraya inaad guulaysato xayumaa xayumaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaa mabniyu calى dami xayu aad leedahay intaas weeye mabniyu calى dami fii maxali naصbin calى darfiyati اlmakaaniya xayumaa xayumaa waxaa leedahay ismu shardin xayu kaliyaad leeda weliba xayu ismu shardin jaazimun yجzimu ficlayni alawlu ficlu shardin wtani jawaab wajazaa mabniyu calى dami fi maxali naصbin alى darfiyati اmakaniya calى darfiyati اlmakaniya ma maada waxaa leedahay ma زائدة مبني على سكون لا محل له من اعراب ضربkana waxaad ku تacalujina تsتقم تsتقم فعل شرط مجزوم بحayث وعلاaمة جزم السكون وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أnت يقدر جواب شرط مجزوم بحayث وعلاaمة جزم السكون لك اللام حرف جر wlkaafu damiir mتصل mbniy calى الفaتحi في maحaل الjar الjar والmjهuur متacaliqaani byuqadir allahu faacilu yuqadir marfuuع وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fي aakhirih najaaxا mafcuul bihi mansuuq وcalaamaةu naصbi farxaة ظaahiraة fي aakhirihi في qaabiri في xarفi jarin qaabiri ism mjrun bفي وcalaamaةu jarhi kasraة ظaahiraة fي aakhirih الjاar والmجهuل متacaliqaan byuqadir aabiri mضاaf alsmaani mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri maxalushaahidku waa maxay maxalushaahidku waa xaytu laba ficil jasmiday mid ka koobaad waa tastaqiim midka labaadna yuqadir waay labadoodaba calaamad jasmiisu waa sukuun maxaa yeelay labaduba waa saxiixulaakir mihaalu kayfa ma kayfa ma mihaalkeedii qawlka waa qowlka aad ku hadasho kayfa maa takuni اummatu kayfa maa si alla sidii takuni اlummatu ummadu ay ahaato yakuni lwulaatu madaxdoodaa noqoto ummadu siday noqoto sidaas ayay madaxdooduna noqotaa hadday ummaddu toosnaato dad ilaahay ka baqda ay noqoto madax aadiliinoo wanaagsan alla talada ugu dhiibaa day aalimiin noqdaanna wakadalika nuwali bacda الظaalimiina bacda aalimiinta gobolkoodan gobolka kale madax uga dhignaa ilahy adigiyo waxa weya shacabkii u badan yahay fusaqa dad aalimiin ah waxa weeyaan shirki bidco dhiig muslim waxa weya fisqi zino qamro iyo qaadcunid shacabku u badan yahay madax caadilo cumar oo kale cumar oo kaleeto cumar yuu xukumi abu hurayra oo kale iyo cabdullah bn cumar xukumi adiga mata abu hurayra oo kale magaalada cumar oo kala aqbal ilaahay waa cadliye alla waa cadliye maogta marka annagu ma nahay abu hurayre iyo cumar oo cabdullahi ibn cumar oo kale maya soo maa khalaas madaxdeena cumar oo kale ha ka sugi ummadu siday noqoto a ilaahay madax uga dhiga sidaba camalkii ummadoo lasoo suureeyey wey madaxda madaxda madaxda dhir marka aduu ishagaaji soo ma jeed aduu ishagaaji markaad ishagaajido cala duul madaxdu waa isbedele mid fiican alla keeni alla kugu salimi haddaadan daalim ahayn daalim kugu salimi marka haddaad murugo ka qabto madaxda dibaa la isugu laabta haddii kale qofkaagi waa haysata ee ku qanaa waxaad tidhahdaa alla waa haysta qofku inuu maogta cadaalad sameeyaa la raba midaa wadaad u yimid markaasuu wuxuu yidhi shiikh islaanaan saddex dalqa ku furay marka marka wax ma ii hareen markaasuu maya saddexay kaaga furanta markaasuu warqad la soo baxay uu yidhi warqaddan fiirshe xadiid saxiix muslimkaa ku qoran ah, kaana dalaaqu calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alay wasalam wa abi bakrin wa sanatayn min khilaafati cumar kaana dalaaqu alaai waaxid ka war adiga waxaan fadwoonaye <laughs> markaasuu yidhi xadiidka sii wa markaasuu yidhi qaala cumaru ina annaasa qad istacjaluu fii amrin lahu fiihi anaad waxaa ku sugan dadkii waxay noqdeen deg deg dadaaye marka saddex hadday ku dhawaaqeen saddexaa lagu xugmina markaasa uu yidhi wadaadkii hay adu bal xaalkaaga iga waran weligaana wax ma furto suu yidhi hao waagii aan yaman joogay saddexaan ku furanin haye kadibna ha markaan yurubtaan joogay midaan saddex ku furan haye kadibna saakan midaan saddex ku far markaasuu yidhi aduu kuwii cumar xukmiyey maasoo saddexda ku xukmiyey adugu bal isxukmiye cadaaladna sameeye mase kuwii abubakar iyo nabigu ay halka dhaqan ka soo qaadaye markaasuu ilaa ixdan ka baqo kuwii cumaraan ah, saddexda lagu xukmi jirta <laughs> kuwii cumar saddexdooda hal saddex uga soo qaadi jiraan ay ila qofka inuu isxukmiyaan la raba cadaalad noqdo khalaas cumaraan anaguna matelaynaa buyi saddex ay kaaga furantay hor dhaqaaji waana kaa xaaraan marka moogta qof horta aduu yaa tahay waa inaad isbarataa man anta marka qofku inuu isyaqaana waa fiican waayahay masaladan kalin dalaaq ma naxwan ila ku jirnay jawaasintiiaan maraynay mihaalu kayfa ma qawluka meeshaana ah mihaalkaana nala tegey kayfa ma si alla sida takunil ummatu ummadu ay noqoto iyo kunil wulaato madaxdaa noqota u fiirso kayfa ma ma qabaan basriyiintu inay laba ficil jasmido kayfa madhabka qaba kayfa maa laba ficil jasmida waa madhabka kuufiga madhabka kuufiyiinta wuxuu qabaa laba ficil waa jasmida kayfa ma ee basriyiinta oo naxwoolaydu u badan yihiin ma qabaan iyagu marka madhabkii kuufiyiinta inuu halkan ku socdo shiiku aa muuqata dhowr goorna waa soo aragnay inuu madhabkaas ku socdo kayfa ma waxaa tiraa kayfa ma ayada kayfa xaal loo dejiyo horta kayfa ma waa ismu mawduuc lidalaalati calى istifhaami اlxaali waa ism loo dejiyey in qofka qofka lagu weydiiyo xaalkiisu sida uu yahay xaaladiisu bal siday tahay waa ismun mawduuc lidalaalati ala stifha cala istifhaami اlxaali xaaladda in laga fahamsiin dalbo war bal xaalkaaga iiga waran xaalkaagu suu yahay waa ism loo dejiyey hmm. kayfa maa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawlu ficlu shardin waani jawaabu wajazaahu mabniyun mabniyun cala alfatxi fii maxalli nasbin khabaru takun mutaqadim waa kabarkii takunta oo soo hormaray kabarkii oo soo hormaray w kabarkii oo soo hormaray wy kayfa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawal ficlu shardin watani jawaabu wajazaa mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin khabaru takun mutaqadim ma zaa'idatu mabniyun cala sukun la maxalla min icraab takun ficlu shardi majzumun bikayf wa calaamatu jasmihi السكون وxرka بالكسرة تkلصا من التقاء ساkنين الأمة waxaa tiahdaa وهiy متصرفة من kاana ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر الأمة اسم تكون مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يكون جواب شرط مجزوم بكيف وعلامة الجسم السكون وxرka بالكسرة تkلصا من التقاء ساkنين الولاaة waxaa tira فاعل يكون oo يكون ma فاaعل qaadata hho ykuntu maanta waa taam awal naaqisay ahay jira kuwii hore ficil caadiya waa waxay marmaray kaanadu kaana taama iyo kaana naaqisaa jirta kaana taamaha waa ficil ficilna faacil qaata ficil caadiya wey faacilay qaadane marka hadda yakuntan dambaa ah kaana taama waa dhammaystiranta marka alow laa tudhihileeda ismu yakun ee waxaa leedahay faacil yakun marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqili maclushaydku waa maxay waa kayfa oo laba ficil jasmiday aw ficilkii koobaad takuun calaam jasmihiisa waa sukuun takuni xaa loo leeya loo kasrayn intiqaal saakinayn jawaab shardiga awey yakun calaama jasmihiisu waa maxay sukuun maxaa loo xarakeeyey yakuni loo leeyahay takhalusan min intiqaal saakinayn wa kayfa maa si alla sidii takun ay noqoto niyatuka niyadaadu yakun hawaabullaahi laka abaalmarinta ilaahay uu ku abaalmarinaa sidaasay noqonaydaa inama alacmaalu binniya wa kayfa maa si alla sidii takun niyatuka niyadaadu ay noqoto yakun hawaabu ullah hawaabka alle sidaasu noqonaa salaada subax markii la dimadaad masaajidka soo gasho laba ragcaad tukato haddaad u niyaysatay taxiyatulmasjid taxiyatulmasjid alla kaa abaalmari ragcatayulfajri haddaad u niyaysatayna ragcatayulfajri alla kaa abaalmari faradkii haddaad u niyaysatana faradkii alla kaa abaalmari kayfa maa takun niyatuka yakun hawaabullahi calayka inama alacmaal biniyaadaha wa kayfa ma alwow calaa xasabi maa qablahaa kayfa ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayni alwl ficl shari watani jawaab wajaza mabniyu cala fatxi fihi maxa nasbin khabaru takun mutaqadim takun ficlu shardi majzuumun bikayfa wacalaamatu jasm asukun wahuwa mutasarifun min kara naaqisati alatii tarfacu ismu tansibu اkhabr niyatu ismu takun marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi نية مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه خبر كي تكون أصوغة وكيف يكون جواب شرط مجزوم بكيف وعلامة جسم السكون ثواب الله ثواب وحاتر هورتا يكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر ثواب اسم يكون مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة شاكرة ثواب مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر لك الله حرف الجر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره كائنا يكون ثواب الله كائنا لك yakun hawaabulahi kaainan laka kaainan marka jaar majhuurkaasu khabaru noqday khabar ayuu noqday الjاaر والmjrور متacalqaani بkبr مxdوufi وujuba تqdirhu kاna wakaasa ykun abarkeedii maalshadku waa maxay kayfa ma laba ficil jasmiday kii koowaad aawey takun calam jasmiisu waa maxay waa sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil saxulaakhira jawaab shardigina aawey yakun calam jasmiisu waa maxay sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil saxulaakhira wallahu subxaana wa taعala aعlam slى اlه وsلم وbaaرك عalى نabiyina mحamed